bismillahi raxmaan raxiim soo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale subax wanaagsan saaxiib yaal waa isniin taariikhda waxa ku beegan tahay shan bisha sagaalaad sanada labada kun saddex barnaamijka falaqiinta waxaan ku eegi doonaa doorka ciidamada atmis ay ku leeyihiin howlgalka ka socda gudaha dalka xili ra wasaare xamse cabdi barre uu sheegay in aysan awood kusoo kordhin dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab tan iyo markii uu dib kaga curtay dowladdan markii ay dhalatay amaba ay xukunka yimaadeen ra-iisul wasaare xamse iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudba dhanka kalena madaxweynaha waxa uu la kulmay wasiirka difaaca ee dowladda mareykanka iyana waxaan eegi doonaa kulankaas ay wada qaateen wixii kasoo baxay dagaalka ka dhanka al-shabaab basiinka uu ku shubi karo amaba doorka uu ka qaadan karo waxyaabihii ay kaga wada hadleen kulankooda barnaamijkeena qodobkaas qodobadaas ayaan ku falaqeyn doonaa saaxiibayaal xubintii kalamanaya sidoo kale qeybka barnaamijkeena oo mar kale iyo falaqeynta

isharayno naharubada u culn

でね。inago heegana hororkii kumagaba waa hor joogsanayna inago heegana hororkii kumagaba waa hor joogsanayna dhegeystayaal mar kale kulanti haboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku biloawno waxaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo magaalada marka amaba dalka mareykanka ku sugan sidoo kalena soo dhoweyn halkaasi ay ugu sameeyeen soomaalida halkaasi joogta waxa uu ka hadlay ciidamada admis doorka ay ku leeyihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab ee gudaha dalka ka socda waxaana uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in door sidaa u buuran aysan ku lahayn oo aysan kabeynin ciidamada xooga dalka dadaalada ay ugu jiraan dib xoreynta dalka waxaana ciidamada atmis aysan qeyb ka ahayn marka laga soo tago hadalka ra-iisul wasaaraha howlgalada ka socda gudaha dalka waxaana ay ku sugan yihiin inta badan xeryaha iyo sidoo kale xarumaha muhiimka ah ee dowladda soomaaliya ay ka degan tahay muqdisho iyo gobolada dalka sidoo kale waxaa dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la kulmay wasiirka difaaca ee dalka mareykanka waxaana uu kala hadlay howlgallada dalka ka socda iyo dadaalada ay ugu jiraan ciidamada xooga dalka dib xoreynta gobolada dalka falaqeyn ku aadan amuurtan ayaa waxaa la yeeshay cali maxamuud cadow oo ka faallada arrimaha amniga iyo siyaasadda waxaana cali aan su-aalo ka weydiiyey doorka ciidamada artemis ay ku leeyihiin howlgallada hadda socdo iyo sidoo kaleeto dadaalada ay wadaan ciidamada xoogga dalka sida uu u muuqdo marka hore waxaan habalyeynahay macnaha waa ku mahadsan tahay saciid cabdiraxmaan iyo raadi kulmi labadaba ku mahadsantihiin marka labaad waxaan rabaa inaan dhaho ra-iisul wasaaraheyna hadalka uu sheegay waa hadal maaragtay abaaldhaannimo noogu qiraayo sababto ah geedka xarsataba abaal buu kugu leeyahay amisom meeshaan bicnic amaba dalxiis uma joogto sababtoo ah waxay ku dhumisay afar kun oo qof in ka badan dhimasho ee fatalitiska markii laiskuda daro dhaawaceedan ugu yaraan shan kun waa gaaray marka toban kun oo askari dad kuu huray awalka horena laba kun oo askari ee dawlad aan imaan karin muqdisho ku keenay oo fariisiiyey oo filla soomaaliya in la dhigo kursigii kugu kaalmeeyey waxay noqonaysaa maxaa la yidhaahdaa abaaldhaannimo sideedana dhibka ka jira waxay tahay ideologically soomaalida waxay aaminsan tahay inayba afrikaan ahay africa waa nahay qaariiradeyna waa africa midabkiina waa africa waxaanahana dadka africa madaxweynaha maaragtay africa madaxweynaheynii hore yaa wuxuu ka ahaan jiray madaxweynayaasha midooda africa yuu jiray ciidankayna ahaa ciidanka africa ugu xoog badan annaga dhan waxaa nagu qoran marka africa africa waxaa noo gurmadan waxay africa marka afrikaanka orod adiguna ahaw barnaamija waa taas admis iyo amisonba waxay ku shaqeeyaan wax la mandate mandate-kaas haddii aada geysato mandate dib u oo ka bilaabanaya waqti hebel ilaa iyo waqti hebel waa ku qasban yihiin inay ku garab istaagaan kuna taageeraan laakiin wixii hadday adiga ool ool kaa yihiin mashruuc ka yihiinoo qandaraas madaxwarar kaa yihiin xagga xag u oradkaa yihiin od xayraan aad tahay eh, waxay ku qasban yihiin in xeryahoodii eh, eh, ay ilaashadaan janaalaa la fugsaday lagu baabaashay waxaa lagu waxaa la fugsaday ilaa ka soo bilaaw markii burundiga lagu baabi'inayo leego ilaa iyo hadda xerooyin ilaa iyo lix gooraa xero laga baabiyay amsom sababta keentane dawladdu waxbay ku leedahay maxaa leedahay military intelligence kaa la raba soo diyaariyaan amni maadaama annaga aan ownarka nahnay oo wadaniga nahnay aan u digno dadkana kaalmaynayo meesha laga soo gelay hataa wada warbixinadii ay u baahnaayeen iyo amniga in laga taageero ayagaa taageero usii baxno martii ku yii salaada kaama bixi kara qof martii markaas ra-iisul waxaan leeyahay eh, maxaa la yidhahdaa mandate dib u xuraynahaan u geysanay kadibna way naga diideen nandheh ilmamanihiin waa fahmaynaa laakin wax ma qabtaan waa iska joogan waa iska fadhiyaan ma ah mandate bay adduunyada ku shaqaysaa kontaataa lagu qaataa wax haddaad contract dhamaystiran oo bilaa iyo dhammaad aad haysiin waa waa sidii maamul loogu talagala war war xafiiseedna warqado ku yaala laakiin laakiin marka mandate laga soo tago waxqabad muuqda howlgallada hadda socda kuma lahan soo lama dhihi karo <laughs> waxaa la yidhi mudula ninka dhisaaka weyn ilmana aabahood awalka hore adigoon meesha isku hayn karin hal xero lama furin ayadoon aaminsan meesha ina tegin xero ka ah magaalo inta la tegay ee dawladda kaligeed xero ka sameysatay amison la-aanteed dawladda muqdisho ka talisaa ma jirin allahuma ahlu sunnada dhaantay oo kaligeed intay shabaabka weerarto kaligeed xero ka furo kartay weligii abid ilaa two thousand waxaan maqlaa dawladda dawladda soomaaliya ciidankeeda oo ka heesto taageero ka heysta amison iyo admis saaxiibayaal waxaan idinka raaligelinaynaa inaan idiin dhameystiri karin wareysigaas ku saabsan howlgalka hadda dalka ka socda doorka ay ciidamada atmis ay ku leeyihiin waxaad ku dhageysan doontaan isagoo dhameystiran barnaamijyadeena xiga waagaag saaxiibayaal falaqeynta wararka ayaad maqlaysaan idaacada kulmiye muqdishona waa idinka imaanaya markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leway waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadays buuyada kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso warkalemaanay mujaahid macawisley gabay u soo diraan idiin ahrinaya haye axmedow fogaan arag miya macawisley ku biiri war fogaan arag saadaal u bixi jiraya ma gabay u keenay war lanki meeldheel warkaalagow macawisley inoo kabiir waa beeta oo isbitaalka waaba laga soo saara miya uba waa sugutuma isma ogeyn miya war gabay mujaahid macawisleyay tiriyey dood lagama soo celiye warkaha ku degdeginiyana maqla axmedow gabdho guriceel iyo cadaada joogana say u gabyaan anaaba yaaba waarde kuwaas waa diricley war gabaygu waa lab warkalemaanay warka waa ku orodiino mujaahidku wuxuu yidhi ninuu xiyul wadnaha gooyayoo goohayaan ahaye eh. gashi weyn ninkaa laga sidoo geyr qabaan ahaye eh. ninka garabka loo sheegtay oo guudka laga xiidhay eh. geesigaa tol waaye xanuun gorodda laalaadshay oo geeli dhaqan waayey oo loo gafaan ahaye gayaankii nin loo diidayoon guursan baan ahaye gabadano nin jiifaan ahaa dhowrgu oo tegaye garab baanan helin waayadana gibir ma dhiibeene gadaafada khawaariijta iyo gacanla'aantooda iyo siday shabaab noo galeen gaalku ka ajooye gaajada iyada waxaa noogu wacan iyo gargaardoonka eh. waydaan garana xaajadu ma aha guula toondi'ine eh. kolkay dalagii noo ay rarteen gunud yar mooyaane eh. geedqaad ma falan waayo oo tuurnay godintiiye nimankani waxay guursadaan gugiba dhowr jeere gashaantidaa ha joogtiyo xilqaad ama garoobahae foodleydayay gaadayaan guudka loo firo eh waa godadlayaal gees ka maray idil gambooleyay gufya yarad ma bixiyaan xataa gogolkulaabkiiye gabdho aabbahood laga dhacay guri ku haystaane dhaqanne anna inaan u gudo waa manceen inangayaankeeye mudday giirka aan dhaqanno iyo gaabanow ariga iyo guunyadan haysaniyo naga dhaceen geele mudday wiil qurgooyeen misena nolol galaafteene mudday gacadhan laayeen sidii gaal shisheeye ahe kumanaan ayay gowraceen birimugeydaah gaasir baa ku dhacay waayadan ganacsigeenniiye waxay eed galeen baan intaa soo gocanayaae gu'yaal iyo gu'yaal bay dulmiga nagu galaaleene macawisley ka tirsanoo geesiyaa yidhi cod macawisleyna waxaa kaloo dhaheen haddii aanaan dhulkaygo dhiig kuugu fooldhaqin haddii aanaan dhulkaygo dhuux cadaawa ku karin soomaali kama dhalan war waxaad ka tagtay maalkaaga maan dhaqan canihiisa maan dhamin ciidana dhabu maalihi war kalemaanay war maaysiine shacabkii lagu xasuuqay magaalada beledweyne allah u naxariisto haysto dhaawacna allaha bogsiiyo laakiin baabuurkii qarxay mid ka sii weyn iyo raggii waday baa la qabtay wararkuna waxay sheegayaan baabuurka beledweyne ku qarxay iyo kan la qabtayba inay dhuusamareeb u socdeen hase yeeshee kan qarxay markii ciidanku ka shakiyeen oo la hor istaagay ayuu qarxayaa la yidhi sababtoo ah iyaga muhiimadoodu waa inay dadka xasuuqaan bartilmaameedku uu rabay haddii uu gaari waayo iyaga waxaa dan u ah meeluu dad joogo laakiinse waxaa yaab leh warar sirdoonoo la helay inay sheegayaan baabuurtaani inay ka yimideen leeyihiin galbeedka beled weyne laakiinse cadow aan ku dhaafeen inaad caawiso ceeb iyo caqli darro waaye aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi shabaab how baabuur lagu raarabiro wax lagu baabaashay baarteen baabuur lagu raarabiro wax lagu baabaashay baarteen warana warkii horaa warga raacaye dhuusamareeb madaxweynihii soomaaliya waa ka maqan yahay madaxweynihii galmudugna waa ka maqan yahay marka haddii labadii madaxweynoo kala yaraa ka maqan yihiin labada baabuur baabuuroo qaraxa ah kala yar eh. yay u wadeen bow dhuusamareeb miyaanta joogin iyaga laynahayaan lawaa cadowgii dadka war nimankuuma falan yihiin reer dhuusamareebaad inay baabuurta isku dhigaan miyay moog yihiin war intaanba dhuusamareeb la gaadhin eh. reer beled weynaaba isu dhigay marka mujaahidiin run ah ayaa ku soo baxay khawaariijtiina koodii waa beenoobey war ma waraabow taag bay ahayn war war ma haystiina khawaarijtu ninkii baladweyne isku qarxiyey eh. qabiilkiisa iyo jufadiisa iyo magaciisay soo bandhigeen waxaana iiga soo baxda sida ay warka u dhigeen qabaa'ilada soomaaliyeed inay rabaan inay isku dilaan oo isku diraan sababtoo ah nin maskaxdiisa laga dhaadhiciyo inuu qarxo qabiilna ma matalo naftiisana ma matalo cidou og yahana ma jirto sababtoo ah qof naftiisa dilo hooyadiisna xitaa dhaafi maayo oo ma waxaadna leedahay nimankii qofkaas dooriye macnola'aanay u doorsheen inay bamba ka dhigtaan u doorsheen waar wallaweyne waxaani weyddiiyey ilmahan qarxaya maana nimankaasi ka dhammaan mise suuq carruurta lagu iibiyaa jira war anugu abwaanguura waxaan hore uga maqli jiray waa duul habaarane dabka kuwa ku soo xira ma duurkay ka heleen ma dayn baa lagu siiyey ma diyaa laga qaatay ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jira waa dagaag raqiis hee dalaalkaa ka iibiyey ummadaan dembi lahayn shacab aan dareen qabin muslimiinta dilkooda haddii darajo aakhiro duulkani ku helayaan amiirradu ma isdilaan ilmaha xay u dagayaan ajir miyaanay doonayn arya waxaad ka tagta markii uu xanaaqow ku daray duumu haydanlayse waar anugu shabaab waxaan oran lahaa al-shabaabka wada naaxay gees kugu baydha laydin dayn maayo wakhtigaana gees iskugu baydha wallaan laysku daynayna gees iskugu baydha weelkiinni waa buuxsameeye gees kugu baydha gurigiinna alla biyiya gees kugu baydha iska soo taagtaagnine gees kugu baydha intaasaan ku soo goobaya gabayadaydiiye aryaadhaha kale maanay war heema haysiin madaxweyne xasan shiikhiyo wasiirka gaashaandhigga maraykanka jabuuti ay ku kulmeenaa la yidhi c b b na waa tii koow idiin sheegta madaxweynuhu inuu ismaaciil cumar geelle ciidan ka tuugi doono laakiin warkaasu waa beenoobo maha inay maraykan ku ballansanaayeenaa caddaad qaatay ra-iisul wasaarihiina af carabiya u qaramada madoobay ugu qudbeeyey wuxuuna yidhi dagaalka qawaariijta beriga la ka taageerin birriciddow qabsado uun ka taageeri mayno sababtoo ah balaayada waa iska didihaynaa meelna fadhi maayaan mugacidday mugay ku dudaan cabaadi doonta haddaan taanba garab hana siiso hadda leesu fadhi maaya maha xaa idindhiga idinka warbow dagaalku waa socdaa waxaan ohan lahaa lugooyada shabaabkaiyo in badan leebka nagu taagan luba waa in raggu laylsanoo jalo laxaadkoode kuwa laba aflaynaya ee laaluusho liidnimo riqiis iyo xim libin ku dooneene laqan geesii waa ninkii laaya cadowga war kalemaana war ma haysaane xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhuusamareeb dadweyne kula hadlayay wuxuu yidhi khawaariijtu waxay doonayaan iyo meelay u socdaan midna ma yaqaaniin maxaad rabtiin haddaad tidhaana la dagaalamaynaa ay ku leeyihiin qof maraykana isma haysan araga waxay xasuuqayaan waa dad muslimiin oo soomaaliya qunfulkaasna waxaa ku jabiyo furihii la dhintay osama bin laadin waayo isagaa u sheegay dhihiina maraykanka maraykanaa la diriraynaa been badana ah, warba warsokiisku kaa qarxiyey mid khawaarija maraykanka ka yimi waar muftaxi akhiruu jiraa baa lagu yidhi war naga jooga degdegi waa camal shaydaan rag baana hayee cabdiraxmaan wuxuu kaloo yidhi waa in loo gartaa nimankan cadow soomaaliyeed oo ciday nabadgelinayaan oo ay dhaafayaan aysan jirin soomaalidana waa kala hormarsanayaanoo hadba ciddii dagaal kula jirta maahana inta kale daba marsanayaana ciday nabadgelinayaan ma jirto obo marka xaaladdu soomaaha ninkii qayrkii loo xiray adna soo qoyso war waa saddexdii dibiyo libaaxu kala sirtay maanigaa midiya lai qarshaa laygu qali doono ma sheegi karaan iska soo gabagabeeya cabdiraxmaan waxaa kaluu yidhi shabaab dilka iyo qaraxa ayagaa dadka la soo aadi jiray waana ogtiin huteelada muqdisho midaysan wadar jeer weerarin ma jirin maalin kastana dadku waxay sugayeen meeshay qarxi doonaan oo boorka ka shidi doonaan laakiin cid maqan oo difaacooda u taagneed ma jirin haddase dowladdu dagaalka inta soo rartay ayaga u keento godadkoodii ugu gashay qaraxyada ay hadda furmaha ka geystaanna waa kuway magaalooyinka gey jireen ayagoo wada marka fursadda maanta taagan laga faa'iidaysto ummaddu nimankaan ha u mido midkooduu yidhi war kalemaanay waxaa la yidhi urashada kacdoonkii dhowaawuuna kaafiyey soo celi kalsoonidii bulshada kooxdu damiyeene sharaftiiyo karaamadii dalkana kaalin sarageeye shabaabkana kadeed iyo ku noqoy kaar xanuun badan karaamadiiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo eli adakariine allahayow allahayow ku soo eli war kalemaanay warmaysiine dagaalka ugu culus ilaa hadda mudugow ka socda mana aqaan aagaga kale ilaa hadda waxa looga fadhiyo laakiin mudug waxaa layidhi si fiicanaa boorka laysaga kariye qaaraana godadka ay geli jireen madaxa loo geliya iska dhaaf wax kale hadda nimanka sida raggaasu yeelo maa la wadayeelaha ama la iska dhaafo war mudug kabtoodu nooma gasho tuuladii la qabsado waxaa la yidhi dadaa ka soo baxaya calama wato ciidanka soo dhoweynaya gabdhuhuna baraambur iyo caana baraxay ku soo dhoweeyaan hadda ragguna waa u hilbaqalaa laakiin gobollada kale degmadii la qabto ciidanku waxay soo galaan magaalo laga kala tegayoon hal qofu uu joogin oo laleeyahay dadka khawaarijtay ku hor ordeen markaasaa dadka iyo khawaarijta la kala garan waayaa war soo hore looma dhihin khawaarijta dila ciddii ku fikara dila ciddii la macaamisha dila ciddii raacda dila ciddaan ka agtegin dila si khawaarijta loo laayo dhammaan wada dila si khawaarijta loo waayo meenka dara waayti war khawaarijtu dadka waa afduubaanoo waa qasbaane raalli kama ahan dadku aryaa reer mudugaba maxay u qasbi waayeen waar timir lafaa ku jirtadii aryadhaab waanguurana wuxuu yidhi duluunkuwanaada daashaade kaduruukiidaan moodayow dulunkuu waana daashaade kaduruukiidaan moodayow war anna khawaarijta waxaan dhihi lahaa godad qodatayaa sidii bahal gashaa ku gurgurataa waa yeelkadiine war waxaan dhihi lahaa gacma taagtaya geeda fuushaya dhagax gurataya waa yeelkadaay war waxaan odhan lahaa duubata gamba xidhatay ah iskalaashay ah waxaan dhihi eh. qarax rarataya eh. qiiqshidataya eh. isqisaastaya waa yeelkadiine waxaan dhihi lahay ciid ciid gasha kacabaadaya baal kugu cunya waa yeelkadiine annaysan weliba siingarfaday ama boorteena dagaala gallena isku fiiridaanab waa yeelkadiine warkalamaana war mahaysiine maxkamadda ciidamada qalabka sidaa waxay xukuntay shabakadii shabaabka lagu eedeeye gobadhu ka mid ahayd ganacsadihii jaajuuska u ahaayoo buurraa toban sano xabsi ciidan ahaa layidhi gabadhii yareedoo la sheegay inay qoryaha u qarin jirtay niman aan dhalin aanna qabin lana dhalanna guryola deganay sideed sanaa lagu xukumay odaygii gaariga noohadaa watay oo shabaabka maxkamadahooda dadka u qaadi jirayna hal sano oo xabsi magaalaha lagu xukumo booliisku la soconayaan maadaama lagu caddayn waayo inuu hadda hawshaas hayo nin kalena wax dembiya waa lagu waayo gurigaaga aad baa layidhi waar hanugu buuqina reerihiinni qabo mayaa layidhi lagu xukumay hal sanoo boolisku la soconayo wuxuu yidhi waxaan joojiyey maxkamada hashabaab inaan dadka u qaada markii madaxweynaha abar ka soo baxay oo uu shabaab ciddii la macaamisho waa dembiile oo ka hor mi asagu ubuga kuwa daba socdasay intaasi u dhaaftay war kalamaana war ma haysaane xarunta abwaan faarax shuuriya ee ku taalla talyaaniga waxay qabatay barnaamijka la yidhaahdo ayaanka abwaanka waxaana looga hadlay taariikhdii abwaan jimcaale casar caynte oo loo yaqaanay jimcaale dhegataag hadda allaha u naxariistee dadkii taariikhdiisa aqoonta u lahaayoo barnaamijka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa aadan cali casayr laashin xasan shirib maal brofesor maxamed cilmi tooxow iyo abwaan cabdikariin xaaji gallayr war allaha u naxariistay abwaan cabdulla raaga taraawiil wuxuu yidhi waxaa alifka iidhiga ou jimcaale dhegataag asigoo ka idan qabo abwaan faarax shuuri war bashiir maxamed hirsi buugus hagoreeha bandhigi maylaaray dhimaal dhaqan barnaamijkun huska abwaanada lileen aan u sugobaday ma istiri badana taariikhdu waa buug biyo ma idhi ma ilaawi war kalemaanay war mahaysaaniine allah u naxariistay wiilkii loodhan jiray cabdiwahaab cawaale xanuunka kasarku intuu hayu waraysi bixiyey wuxuu yidhaha jashayda ilaah baa haya wixii rabbi ii waa ku qanacsanahay dhakhaatiirtuna waxay igu wargeliyeen wax daawa ii haynin marka hadday taydu dhammaato waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed sawirradeeda inaysan isticmaalin marka waxaan la yaamanahay ummaddan qof walaalkooda oo intuu noolaa la hadlay markuu dhintay dardaarankiisii xushmayn waaye ma damiirkii baa ka dhintay dadkaan say wax ka yihiin war kuwaas maya qof nool dhaafaya war soomaalidu dadka dhintay weligood ixtiraami jireene hadda maxabaashii uga hari waayeen war calaa kulli xaal cabdiwahaab cawaale nin dhallinyaraa firfircoon buu ahaan jiray wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka ummadda wacyigeliya cadiciddii xakagataayada ka gardarana ilaahay ha u naxariisto wareejashii dhammaa taa'ifka joogi mayse allah u naxariista wiilkaas kuwa facebookka wareejinayaana ilaahay ha ka baqeen war intii dhimatay musluga ilaahay agnaariisa dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deegsi allahayow ka deegsi fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaan barnaamijka mid lacinuku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo